رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب حمد الله تعالى وشكره waxaan qaadanaynaa kitaabka lagu magacaabo mahad ilaahay ilaaha sarreeya in lagu mahadiyo iyo mahaddiisa iyo shukrin lagu shukriyo qaala allahu tacaalaa ilaaha sarreeya wuxuu yidhi fadkuruunii ixasuusta adkurkum aan idin xusee ixuse aan idin xusee washkuruu lii igu shukriya walaa takfuruunii hana igu kufrinina nimcooyinka aan idin siiyaya igu shukriya hana igu kufrinina wa qaala tacaalaa in shakartum haddii aad shukrisaan la asiidannakum waan idin siyaadin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala haddaad ilaahay ku shukrisaan nimcooyinka uu idinka loo idin siiyo allah waa idin kordhinaya wa qaala tacaala waqul ilxamdu lilaahi waaqul dheh alxamdu lilah ilaahay ayay mahadi u sugnaatay wa qaala tacaala wa aakhiru dacwaahum ducadooda midda ugu dambaysa an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskala waaya caalamka rabbigood ah wa can abi hurayra ana annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama utiya waxaa loola yimid laylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey habeenkii israha iyo micraajka lagu sameeyey rasuulka waxaa loo keenay oo loola yimid biqadaxayni laba garaas laba koob ayaa loo keenay oo min khamrin walabanin caano iyo khamra ku kala jirto laba qadax iyo laba weel ayaa loo keenay midna caanaa ku jiray midna biyo macnaha khamradhe fa nadara waa eegay oo wuu fiiriyey rasuulka ilayhimaa xaggooda fa akhada allabana caanihii buu markaa qaatay caanihii buu qaato khamradii wuu ka tegay fa qaala jibriil wuxuu yidhi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska iskale mahad ilaahay bay u sugnaatay alladii allihii hadaaka kugu hanuuniyoo kugu toosiyey lilfitrati diinta waayo caanaha inta badan fidrada iyo diinta lagu fasiraa low akhadta alkhamra khamradu haddaad qaadan lahayd qawt waxaa dhumi lahaa ummatuka ummadaada ummadaadu way dhumid lahaydoo kuwa baadiyaysanoo khamriyo cabyaal ah oo suuqa ku jira yay markaa noqon lahaayeen laakiin allah mahad iskale ku waafajiyey sida khayrka iyo wanaagga ku jiro rawaahu muslim wa canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi kullu mri'in kullu amrin amar walba dii baalin baal iyo xaalad u saaxiib ah laa yubda'u fiihi aan lagu bilaabin bilxamdi lilaahi fa huwa aqtacun waa wax aqtaca waa wax daba go-an oo aan cerib wanaagsan lahayn xadiidun xasan rawaahu abu daawuud iyo wakayruhu wax walba in ilaahay mahaddiisa lagu bilaabo in ilaahay subxaana wa tacaala lagu bilaabo shukrigiisa ayaa fiican wax walba oo lagu bilaabin ilaahay mahaddiisa waa qacdaco way go-an yihiin macnaha naaqis waayo baraka ma laha loola jeedaa xadiisku laakiin waa daciif wa can abi muusa alashcari radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa maata hadduu dhinto waladu lcabdi addoonka canugiisa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu ku odhanayaa limalaa'ikatihi malaa'igtiisa waa malaa'igtii nafta ka soo qaadaybaa wuxuu ku leeyahay qabadtum ma soo qibdooteen caqabadtum macnaha miyaad soo qaadateen waladu cabdi addoonkayga canugiisa fayaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtii nacam haa fayaquulu ilaah wuxuu leeyahay qabadtum waxaad soo qibdooteen ood soo qaadeen thamarata fu'aadihi laabtiisa himaartii iyo mirihii ka baxayay ileen awlaadu waa himar iyo ubax waalidka qalbigiisa ka baxa fayaquuluuna waxay odhanayaan nacam haa fayaquulu wuxuu ilaahay leeyahay maadaa qaala cabdii addoonkaygu muxuu odhanayay fayaquuluuna waxay odhanayaan xamidaka alla wuu ku mahadinayey wastarjaca wuu inaalilaahiyeysanaayey alxamdu lilaahi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu lahaa fayaquulu llahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu odhanayaa ubunuu dhisa licabdii addoonkayga baytan guri ugu dhisa filjannati jannada dhexdeeda wasammuuhu uguna magacdara oo u bixiyo ku magacaaba bayt alxamdi gurigii mahadda gurigiima hadda ku magacaabuu guri jannada ugu dhisa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wacan anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alle wuxuu yidhi ina allaha ilaahay la yardaa wou ka raalli noqdaa cani ilcabdi addoonka xaggiisa ya'kulu cunahaya al aklata cunitaan cunitaan cunay oo fayaxmadahu calayha wayashrabu asharbata cabitaanna cabay oo fayaxmaduhu ku mahdiyey cabitaankii calayhaa dushiisa alla ugu mahdiyey addoon intuu agla cuno raashin cuno alxamdulilah yidhaahdaa ilaahay raalli buu ka noqdaa hadduu cabitaan cabuu ilaahay ku mahdiyana ilaahay raalli buu ka noqdaa subxaana wa tacaala rawaahu muslim kitaabu asalaati calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu kitaab u yahay salliga lagu salliyo rasuulka dushiisa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina allaha ilaahay io wa malaa'ikatahu malaa'igtiisaba yusalluuna cala annabiy nebiga dushiisa ayay ku salliyaan ee yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow salluu calayhi nebiga dushiisa ku salliya idinkana wasallimuu salaama tasliiman salaamitaanna salaama rasuulka ilaahay iyo malaa'igtiisa waxay ku salliyaan nebi moxamed ee mu'miniinay idinkana ku salliya nebigana salaama wa can cabdullaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma annahu samica wuxuu maqlay rasuula allahi oo yaquulu odhanaya man sallaa calaya qofkii korkayga ku salliya man salla qofkii salliya calaya korkayga salaatan hal salaad ama hal salli sala allaahu ilaah wuxuu ku salliyaa calayhi korkiisa bihaa halkaa salli uu igu salliyey casharan toban rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey oo ilaahay naxariis iyo wanaag iyo khayr ayuu siiyaa oo toban abaalkeedaa markaa la siiyaa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi wla annaasi dadka waxaa iigu soo dhow bi aniga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo akharuhum kuwooda ugu badan calaya korkayga salaatan xagga salliga dadka aad iigu soo salliya ayaa iigu dhow rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiisku waa daciif laakiin waxaa jira waxyaabo fara badan oo shawaahid ah oo tilmaamaya salliga nebiga khayrka iyo faraha badan ee markaa lagu gaarayo wa can aws ibni aws radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi inna min afdali ayaamikum maalmihiina tad ugu fadliga badan waa yowma aljumucati jumcada maalinteeda maalinta jimcaad ayaa ugu fadli badane fa akfiruu badiya calaya korkayga min asalaati salliga aad ku sallinaysaan fiihi jumcaha dhexdiisa aad ugu sallinaysaan aad u badiya faina salaatakum salaadiina macnaha wasalligiina loola jeedaa macruudatun calaya waa mid laysoo cardinayo waa laysoo bandhiga haddaad igu sallisaan waxaa la leeyahay hebel ama heblaaya kugu soo sallinayay qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo wa kayfa sideebaa tucradu laguugu soo bandhigayaa oo laguugu keenayaa salaatuna salaadeenii salligeena calayka korkaaga aan ku salinay waqad aramta adoo baaba'ay sawta ciidda ku cuntayood baaba'day see laguugu keenayaa oo laguugu soo bandhigaa salligeena qaala wuxuu yidhi yaquulu rasuulku wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi yaquulu baliita baliita macnaha waa waqad aramta wuxuu kaloo yidhi adoo baaba'ay baliita waa isku macnii aramta qaale wuxuu yidhi nebiga markuu ninkii sidaa weydiiyey ina allaha ilaahay subxaana wa tacaala xarama wuxuu ka xaaraantinimeeyey cala alardi dhulka waa ciiddee ajsaada alambiyaa'i nebiyada jasadkoodu inay ciidda cunto ilaah wuu u diiday subxaana wa tacaala awooddan ay wax ku cunto ilaahay baa siiyey laakiin waa laga mamnuucoo ma kari karaan ajasaadda iyo jirafka ee nebiyadu inay markaa ciidda cunto rawaahu abuu daawuud ayaa xadiidka biisnaadin saxiix markaa ku soo saaray wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi raqima anfun anfigu waa san raqima anfun ha dulloobo san ha ciidoobo macnaha waa rajulun nin dukirtu laygu xusay cindahu agtiisa oo falam yusalli calaya aan igu sallinin dushayda kaasi wuu hoogay waxaa dulloobay oo hoog iyo boor iyo dhib arkay rajul baa laga wadaa macnaha waxaa loola jeedaa dulli iyo xaqirnaan ayaa u sugnaaday waa habaar macnaha ciidda ha ku dhaco oo turaabta iyo ciidda ha asiiboo sankiisa dhulka ha la galo qof kasta oo inta agtiisa laygu sheegay aan markaa igu sallinin ee aamusay buu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa canhu qaala qaala rasuulu ullahi wuxuu yidhi laa tajcaluu ha ka yeelina qabrii qabrigayga ciidan ciid ha ka dhigina meel feesta ah oo laysugu yimaadoo damashaad loo yimaado ha ka dhigina wasalluu calaya igu soo saliya fa inna salaatakum salligiinu taballuqnii waa isoo gaarayaay waa isoo gaarayaa xaysu kuntum meel allaala meesha aad tihiin qasab maaha inaad qabrigayga un timaadaan meel lagu soo laalaabtoo damashaad iyo ciid laga dhiga ha ka dhigina baadiye kasta iyo beler kasta meeshaad adduunka ka joogtiin igu soo salliya salligiina waa isoo gaarayaa buu yidhi nebiga meel allaala meeshaa joogtaanba rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix wa canhu ana rasuula allahi qaala maa min axadin axad ma jiro yusallimu sallima salaamo calaya korkayga ilaa radda allah allah wuxuu igu soo celiyaa allah wuxuu igu soo celinayaa calaya korkayga ruuxii ruuxdayda naftaa laygu soo celiyaa xataa arud ilaa aan ka radiyo calayhi korkiisa assalaama salaanta rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiixin wa can caliy qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi albakhiilu bakhiil man baa la yidhaahdaa dukirtu laygu xusay oo laygu magac qaaday cindahu agtiisa falam yusalli calaya oo aan igu sallinin falam yusalli aan sallinin calaya korkeyga bakhiilkaasaa la yidhaahdaa bakhiil waxaan u naqaanaa ninka shilimaadka celiya kaa laftigiisa waa bakhiil laakiin bakhiilka runta ahee dhabta ah waa midka inta nebi moxamed lagu soo magac qaaday agtiisa aamusay oo facaystay oo dadka kale kala mid dhigay oo aan ku sallinin nebiga sala allahu caleyh wasalam rawaahu tirmidi وqاl xadيiث xasن صحيix وcan فضالة بن cubaydi qaala wuxuu yihi qaala wuxuu yihi samca rasuulu الlahi rasuulkii ayaa wuxuu maqlay rajula nin yadcu ducaysanaya fii salaatihi salaadiisa ku ducaystayoo lam yumajid allah tacaalى ilaahay aan sharfin ilaahay magaciisa aan ducadii ku bilaabin walam yusali aanana ku sallinin cala الnabiy nebiga faqaala rasuulku wuxuu yidhi cajila wuu degdegay haadaa midkani huma dacaahu wuu u yeedhay faqaala lahu wuxuu u yidhi aw ligayrihi ama kayrkii qof kalaa yidhi idaa sallaa axadukum axadkiin markuu ducaysanayo falyabda' ha ka bilaabo ama uu tukanayo bitaxmiidi rabbihi mahdinta rabbigii subxaanahu nasahnaaye waathanaa'i iyo ammaan calayhi ilaahay uu ammaano ثuma kabacd yusallii ha salliya cala alnabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam nidaamkaa markuu soo mara kadib humma yadcuu ha ducaysta bacdu markuu intaa sameeya kadib bimaa shaaa wixii uu doono wax allaala wixii uu doono oo ducaaha ku ducaysta rawaahu abu daawuud watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix wacan abi muxamed kacb ibni cujrat radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja calayna waxaa korkeenna ku soo baxay annabiyu sal allahu calayhi wasalam annagoo koox meel fadhina ah ayaa nebiga nagu soo baxay faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allaahi rasuulkii allow qad calimnaa waa naqaanaa kayfa sidii nusallimu calayka aan kuu salaami lahayn asalaamun calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aan kugu salaannaa ee fa kayfa nusalli calayka seen kugu sallinaynaa waa markay soo degtay ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima saan kuu salaami lahayn waan naqaanaa bacdamaa salaantaadii nala amray ee seen kugu sallimaynaa haddii salli nala amray qaala rasuulku wuxuu yidhi quuluu iraada ama allaahuma ilaahayow salli u naxariisa calaa muxammedin nebi muxamed korkiisa wa calaa aali muxammadin reer muxamed korkoodana u naxariisa kama salayta saad ugu naxariisatay oo kale calaa ibraahiim ibraahim dushiisa innaka adiga xamiidun majiid allaahuma ilaahayow baarik barakay calaa muxamadin iyo wa calaa aali muxamedba kamaa baarakta saad u barakaysay calaa aali ibraahim inaka xamiidun majiid muttafaqun calayhi wa can abi mascuud albadriy qaala wuxuu yidhi aqaanaa rasuulu ullaahi rasuulkii allaa noo yimid wanaxnu anagoo fii majlisin golo fadhinaa golahuna sacad ibnu cubaada golihiisa anagoo fadhinaa faqaala lahu bashiir bin sacdin bashiir bin sacdi baa rasuulka wuxuu ku yidhi amarana allaahu ilaahay wuxuuna amray an nusalli calayka inaan kugu sallina yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ee fa kayfa nusalli calayka seen kuugu sallina fasakata wuu aamusay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam xataa intii xataa intii tamanaynaa aan tamaninay oo aan jeclaysanay annahu asagoo lam yas'alu inuusan weydiininba war maxaa u geeyay su-aasha waad u jeeddaa nebigu cabbaar buu aamusayoo maxaa bal uu u su'aalay ilaa aan isniri uma kadib qaala wuxuu dhahay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam quuluu dhaha allahuma salli calaa muxammadin wa calaa aali muxammed kama sallayta calaa ibraahiima ibraahiim saad ugu sallisay wabaarik calaa muxammadin muxammed dushiisana allow barakey iyo wa calaa aali muxammed kamaa baarakta calaa ibraahiima innaka xamiidun majiid wasalaamun salaamtuna kamaa qad calimtum waa saad taqiiniin sida aad og tihiin waayo salaantana rawaahu muslim wacan abi xumayd asaacidiy qaala wuxuu yidhi qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow kayfa nusalli calayka seen korkaaga kugu sallinaa qaala rasuulku wuxuu yidhi eh, quuluu dhaha allahuma salli calaa muxammadin ilaahu nebi moxamed korkiisa u naxariisi wa aswaajihi iyo xaasaskiisii wa duriyatihi ilmihiisaba kamaa sallayta calaa ibraahiima saad ibraahiim ugu sallisay oo kale wabaarik calaa muxammadin muxamed korkiisana allow barakay wa aswaajihi iyo wa duriyatihi kamaa baarakta calaa ibraahiima inaka xamiidun majiid muttafaqun calayhi saa ugu salliya ayaa markaa la yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam salliga rasuulka waxaa lagu gaaraa darajooyin aad iyo aada u sarreeya wuxuu ilaahay dadka ku siiyaa qiimo aad iyo aad u weyn waxay ummaddu ku hantaan kuna gaaraan sharaf aan markaa la soo koobi karin qofkii wakhtigiisa oo dhan siiyana ilaahay murugta ka kaafiya khayr fara badan ayuu markaa siiyaa rabbi agtiisana sharaf iyo khayr ayuu markaa ku gaarayaa salliga nebiga wax sahlan ma aha wax fudud ma aha waa in qofka muslimkaa caada uu ka dhigtaa waa inuu mar walba badiyaa khaasatan maalmaha jimcaha oo kale iyo habeenka jimcaha oo kale aad iyo aad buu istixbaab iyo wanaag u leeyahay wax la soo koobi karaana ma aha nebiga oo lagu salliyo khayr fara badan baa lagu gaaraa ilaahay baa ku salliyey malaa'igtii baa ku sallisay mu'miniintii baa markaa la amray saa darteed qof kastoo muslim ah wuxuu sharaf iyo khayr ku hanan karaa kuna gaari karaa salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam kitaabu aladkaar ayaanu geli doonaa wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam